maaha naftaadaad khiyaane ma la yeelaa laba fiqigiina waa lagaa rabaa sarfigiina waa lagaa rabaa miyay saas ahayn nidaamkaas ardada dhan waa kaligaa maaha kulli ardada waa saa Ah, markii sida su-aalaha laga baxay ardaygu inuu maqnaado markii su-aalaha la dhameeyo uu yimaado sax miya sheekh baabu abniyati lmasaadiri haadaa midkaanu baabu abniyati lmasaadiri masaadirta awsaantooda baabkoodii wey kitaabkan hadde wuxuu ka hadlayey ficil mutasarifah iyo asmaa mushtaqaa waa noo soo dhammaaday afcaal asmaadiina waxay noo ahayd mushtaq iyo mushtaqu minhu amase awsaaf iyo macaani awsaaf waa noo dhammaatay macaaniyaan bilaabaynaa waa kitaabka meesha ugu dambeyday macaaniyaan bilaabaynaa masaadir waa jamcu masderin masder macnihiisu horta xuuya masder sadara yasduru masderan masder waa ismu makaan waa makaanu fulid waa makaanu fulid waa ismu makaan masder waa ismu makaan lima sumiya masdaru masdaran masder xaa masder loogu magacaabo lisuduuri mushtaqaati اlcasharati minhu waxaa loogu magacaabay mushtaqaadka oo tobankaah asaga ka soo fura qowlka basriyiinta lima sumiya almasdaru masderan masder maxaa loogu magacaabay masder lisuduuri mushtaqaati alcasharati minhu mushtaqaadda oo tobankaa ah asaga ka soo fusha masder maxaa masder loogu magacaabay lima sumiya almasderu masderan axmed maxaa qorta sax wey intaas arday walba laga rabaa waaya mushtaqaadda tobankaa ficil maadi ficil mudaaric ficlu amar ismu faacil ismu mafcuul sifo mushabbahaa ismu tafdiil ismu makaan ismu zamaan iyo ismulaala tobankaasa asaga ka soo fuusha tobanka mushtaq asagay ka soo fulaan ficlu maadi ficl mudaaric ficlu amar ismu faacil ismu mafcuul sifa mushabbaha ismu tafdiil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 ah, lagu kor qortaa ah, dermada ugu horaydaa waa laba bayd wuxuu ku sheegay sagaal wasin dermada ku xigtaa waa laba bayd wuxuu ku sheegay laba-iyo toban wasin dermada ku xigtaa waa laba bayd wuxuu ku sheegay koob iyo toban wasin dermada ku xigtaa waa hal bayd wuxuu ku sheegay lix wasin dermada ku xigta waa hal beyt wuxuu ku sheegay shan wasin dermada ku xigta waa hal beyt wuxuu ku sheegay lix wasin ma la fahmo waa meeqa dermo isku daraan lix waay lixda saddexda horayda waa laba laba beyt saddexda dambaydana waa hal hal beyt saddex meelood oo mid laba beyda lix beyt maahano lix beyt saddex beyt ku dar sagaal beyt mata sagaal bayduu ku sheegay afartan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 u sugnaadeen owsaanun wasniyaal owsaantaasoo ubayinuha aan caddaynaa hulaai bilow marka ayruulaai dib iskaga dhig waa anaga nii master labu qaybsamaa ulaai iyo ayru ulaai fabadaa biulaaiyi soo maanaan dhihin falulaaiyi ulaaigiiyu u sugnaaday maakii ubdiihi aan muuji doono muntaqilan xaalo aan dooranayo ah, wax la doortay aan kuu sheega cilmi nadiifa falulaaiyi ulaaigiiu u sugnaaday maakii ubdiihi aan muuji doono muntaqilan xaalo aan ahayn midkii doorana ay mukhtaaran wey muntaqilantu haya dhegayso waa kane faclunaa u sugnaaday owsaanta halkaasaad ku wada cadfane hadda fali hulaaثiyi jaar majruurku qabar muqadama soo maaha maadun ibtada muakhara mata maadaasaad ku wada cadfi maada sooma rafcisana macalka faclunaa u sugnaaday ka bedelo faclunaa u sugnaaday hulaaثi waa ficlun aad leedaha qalin waa inaad gacanta ku haydaa waa ficlun a u sugnaaday wa fuclun a u sugnaaday waxaad soo qadaranayaa mujaradan waxaadna ka xaalaynaya saddexdooda mujaradan mudkuurkaasuu xaalo u yahay mid la dhartiray mina taa'i wal alifidhe alif iyo ta labadaba xaa laga dhartiray fiiri maxaa soo qadarane mujaradan min ataa'i waalalifi lmaqsuura aad soo qadarana intaas waa la soo qadara mesha kuma taalo waa se laga fahma mujaradan xaa la dhartiray aclun ficlun fuclun waa la dhartiray min ataai walalifilmaqsuuria laga dhartiray malaha ta alifna kuma jirto faclun daraba darban ficilun calima cilman fuclun shaqaala shuqla ha isku mashquulin misaalada badgudiinkay kuugu yaalleen hal xaba kama maqno waxba ha ka qorin keliya laqbada fan iyo qaabka laisku saara kaliya miaalada dhan badrudiinka ku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 ala dhihi jiray ah, haybaarin annagoon idhaana idaacadaha waxaan ka maqalnay baafin haddana waa dambe ah, baafin macnaha war baadi nuucaas nuucaas ayaa arkay baadi sidaas iyo sidaasaa shay saas iyo sidaasaa la waayey yaa arkay qof sidaasaa la waayey yaa arkay sidaas weeye nishdadu waa ficla soo maaha haye ficladii noo hartay waa adduma maariinuu noqdo qofkii caddaan iyo madoob isku dhex jira wey waa adduma maariinuu noqday waa soomaali udmatan maariin wa shahuba maariinuu noqday shuhbatan maariin waa isku macno waana isku wasin haye alif iyadoo la gelshay wacalaa facla ayaa lagu dhis wacalaa faclaa ayaa lagu dhisay wa ficlaa a lagu dhisay wa fuclaa a lagu dhisay ka taqyalah allu ka baqay taqwa alla ka baqid taqiya asluhu taqiwa qulibatil waawu yaaan linki saari maa qablaha lian alkasrata uqtulyaa ka taqyalaha ka taqyalaaha yaa noo sheegaa inay ya-dan maxaan ku fahmaynaa inay wow ahayd asalku masderka taqwa fiiri masderkaa lagu fahmaa taqwa ka taqyallah asluhu taqiwa uma quribat ilwaaw yaaan liinkisaari maa qablaha amase litatarufihaa wankisaari maa qablahaa dhe ka taqyallaaha alluu ka baqay taqwa facla soo maaha waxaa leedaa iddacaa calayhi dacwa waxbuu ku sheegtay wey iddacaa calayhi dacwa aad leedahay facla haye ficla aartay wadakara dikraa wadakara laha allu xusay dikraa xusid warajaca waa laabtay rujca laabasho fucla rujca qurba zulfa ah, fucla warajaca waa laabtay rujca haye dermadaa sagaalkeedii ma dhammayn haye labiiyo tobankii kale iga tirso faclaanu a u sugnaaday cadfun bilaa cadifina la yidhahda cadfun bilaa cadifina la yidhahdaa xarfu cadafa u qadaran haye faclaanu a u sugnaaday o ficlaanu wa ficlaanu a u sugnaaday ficlaan labo fuclaanu wa fuclaanu a u sugnaaday saddex wa naxwu jalan fayd mid oo kale a u sugnaaday facalan weeye wasnigaas mawsuunkii sheegay ma sheegin wasnigii facalad weeye wasnigaas muxuu yahay facalan waxa weya qofka marka bidaartu ku dhacdo inta ay tintu ka faydanto xagga ay tagto aa la yidhahdaa jeliya shacru waa faydmi qaybta hore madaxu ka tegayo kuu tegey meel dambuu tegey ah, markaasaa la yidhahdaa jalan wey jalayan ay ahayd jalayan iyadoo ah aala yataxaraka xarf cilatu wanfatax maa qabla qulibat cilatu alifan faltaqaa saakinaan alifta ooyada ka soo gadoontay iyo iyo tanwiintii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 dhartiray faacilanta mina taai ta male faacilan dheh wabita taniisi wa mutasilan xaala uu la xidhiidho faacilanku bita taniisi taw taniis haye faacilan ta la xiriiri faacilatan aha faacilan ta la xiriiri faacilatan waa meeqa sagaal maya uma facaalatunaa u sugnaatay facaalatun toban uga dhig haye waxaad tidhaahdaa soo qadarataa bilmadi jaarmajruur si aad hadha ugu oqooto meesha waaba ku qoran jira anuu meeshaas bilmadi aan ku qoran jiray si aan hadha u xasuusto multamisan xaal facaalahaas uu ku dheehan yahay bilmadi mad madka waxaa loola jeedaa facaa facaa alintaasaa loola jeedaa aye hadda sagaal wasinaan joognaa wa bilqasri jaarmajruurkaasaan rabna inaan ku fahamno wa multamisan xaal uu ku dheehan yahay bilqasri gaabin alifta ka jar facaalatun maxay noqone facalatunna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 miisaaladoo dhan waxaa hadhow la rabaa in wasni loo bedelo war ma la fahmo mase waa ku celiyaa ah, haye khalaas haddii wax kale oo sharax uma baahno sharaxa badrudiinka carku marayna fiir haye ah, ya laqbe la laqbey maa la arkaa waxa weeya faclaau a usugnaaday a u sugnaaday iska weeye wax kaleo meesha laguma hayo ha faclaanu a u sugnaaday hulaaigii ficlaanu a usugnaaday ficlaanu a u sugnaaday wa naxwu jalan midl waxaa tira faydmid wey waa mster faydmid oo kale usugnaaday wuxuu ahaa jeliya jeliya shacru tintiya faydmay jalan faydmid asluhu jalayan ridan waa ridana u sugnaaday ridan waa ficalan hudana u sugnaaday waa fucalan wa salaaxina u sugnaaday waa facaal uma sid siyaadi facilan mujaradan xaal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 la yidhaha in xasara idan xasara marka uu faydmo shacaruhu tintiisu can muqadami ra'sihi madaxiisa meesha la hormariyey uu ka faydmo wa calaa ficalin ficalin ayaa lagu dhisaa ficalin ayaa lagu dhisaa naxw kabira waa weynaaday kibaaran ficalan weynaansho wasaqura waa yaraaday siqaran yaraansho ficalan wasamina waa facila ma ujeedaa faculana waa ku timaadaa labadoodu waa ku timaadaa waana muxaqaq waa soo xoogaa raajixay marka samina facila waa ku timaadaa faculana waa ku timaadaa labada waa ku timaadaa wasamina waa cayilay simanan cayilid marka markii aan joognay baydkii ana bimanzilatin ama laimu fasaaminu waxaan idhi faacula waay waa sax waay haddana saminaan leenahay sax waay nabad wey labadu waaya wacalaa ficalin ay ku timaada naxwu kabira kibaaran wasaqura waa yaraaday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 la dheelmaday ama la guureeyey aye laakiin dheelmiyey haddaad tira luqadii carabigaadu qur-aanka ka hadlimayd wax kalaas aada wadaa luqatlquraan maaha waxaad fasiraydaa ka soco wa calaa facaalinaa lagu dhisaa naxwu salaaxa wuu wanaagsanaaday salaaxan wanaagsanaasho wa fasada waa fasaaday fasaadan fasahaadin wa nafida shaygi waa dhammaaday nafaadan dhammaasho wa calaa facilinaa lagu dhisaa mujaradan xaal mid laga dartiray min ata inti ay soo qadaray intaasay ahayd soo intaa ma ahayn mujaradan xaa laga dhartiri min ataa naxwu kadaba beenu sheegay kadiban been sheegid wa xaramahu wuu xaramtinimay xariman xaramtinimayn wa khanaqa wuu ceejiyey khaniqan ceejin wa saraqa waa xaday sariqan xadid ah.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 facluntaas aad ku cadfe facluntaas aad ku cadfe oo maadag bedel ka aheed ficaalatuna u sugnaatay wa fucaalatuna u sugnaatay waji la imow bihimaa labadaas wasni mujaradayni xaalo ay yihiin kuwa laga dhartiray min ataa haye maxaa leeda haddaad ta'da ka saarto ficaalun wa fucaalun afar wasni soo mahaydid durbaba afara soo baxday ficaalatun oo taal leh wa fucaalatun oo taal leh weji la imow bihimaa labadooda mujaradayni xaal yihiin kuwa laga dhartiray min ataa haye ficaalun iyo fucaalun afaran haynaa wasilan halkaas u bood wasilan la xidhiiri oo la xidhiiri alfucuule fucuul limaa qablahu intii ka horreeday la xidhiiriyo bal ku dar shan soomaa <coughs> wasilan la xidhiiri oo la xidhiiri alfucuula fucuul limaa qablahu wixii ka horreeyey shan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 inuu la kulmo waxa weya hadba labadaas u kala war qaado safara bayn alqawmi a la yidhaha carabiga safara bayn alqawmi ey aslaxa baynahum waa hagaajiyey wey wa safara waa hagaajiyey sifaaratan hagaajin wa calaa fucaalatin ayaa lagu dhisaa naxwo khafarahu waa badbaadiyey khufaaratan badbaadin yuqaalu dalika sidaasaa la yidhaha manacahu idaa manacahu marka uu ka reebo ka celiyo oo waxmaahu ka ilaaliyo min aalibihi kuwii raadinayay min aalibihiha lagu dartada yuqaalu daalika sidaas waxaa la idhaha manacahu idaa manacahu markuu ka reebo ka celiyo waxanaahu ka ilaaliyo min aalibihi kuwii raadinayay min aalibihi wa yuqaalu aydan waxaa la idhaha khafaaratan ilaalin wa khifaaratan marka maxaad ogaatay khada khifaara muhalla weeye khaau khifaara ka daai dalaala la yidhaha khaau khafaara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 kayanuuna waxaad tidhaahdaa wa aslulcasli ku qoran meeshaan waaad kor meel dheer sadar dheer ku qoran wa aslulcasli kayanuuna aad leedahay wa aslulcasli asalkan asalkiisii ilaa kaana soo facala muctalulcayn bilwow maaha ah. facala muctalulcayn bilwow adig miyaad ila socda facala muctalulcayn bilwow kaana inay tahay maxaad ku ihbaatine maxaad ku sugay masderka kownka ah waa arintiis ah. masderka kownka u ku sugay dadaan la socon saasuu la socon waaya kaana kaywanuna marka yada hore waa zaa'idda wowduna waa cayntii haye qaacidadii markaas qaacidaة اidqaama gasha ah, ida اجtamacat waaweliya kayanuna kayanuna markay noqoto yaa la fududeeyey cayntaa la xadfay kaynuna kaynuna waa la isticmaala kaana waa ahaday kaynunatan ahaasho aslu kayanunatan laakiin halkaas kayanunatan waxaad leedahay wa aslu اصli kaynuna ah, kaynun qaacidadiiyaa ku dhashay fadaklat qaacida اidqaam iska dhe fakufifa fakufifa waa la fudeeyo bixadfi mudqami fi iiri key wanuuna labadooda yaa mudqam ah kan horeeya wowda ya-da saa'idadaha mudqam mudqam saakinaha la yidhaha midka dambeeyo muxaragana aa la yidhaha mudqamu fiihi marka yaa la xadfay mudqamu fiihi yaa la xadfay fa saara wuxuu noqday kaynunatan wa mil waxaa lamida saara wuu noqday sayruuratan wa baana waa fogaaday baynunatan wacalaa fuculinaa lagu dhisaa naxwu shaqalahu waa mashquuliye shuulan mashquulin shaqalahu shuqulan wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu alaa nabiyina muxamed